بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد calamka waxaynu tilmaannay ciladaha calamka miciisa wax manciya ayaynu tilmaannay haddana waxaynu doonaynaa inaynu halkan ku ogaano ciladaha sifada miciga wax manciya inaan ogaano ayaynu rabnaa ciladaha sifada sifada miciga ciladaha wax manciya ee sifadu maalaayansarif ay noqonayso miciga markay tahay ayaan ogaanaynaa alcilalu waa ciladaha allatii ciladaha tamnacu manciyaysa asarfa sarfiga maca sifa sife miceed markay tahay waa asifatu sifadii oo maca wasnilficli wasnulficil miceedah qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi afa xukma aljaahiliya majaahiliga xukunkiisii ayay yabquuna dalbayaan waman ayaa axsanu ka wanaagsan min allaahi ilaahay xukman xukunka liqowmin qowm uga wanaagsan yuuqinuuna yaqiin leh waxaan doonaynaa waman axsanu ereyga axsanihi waa maa laa yansarif maanicuna waa laba cilo waa sifo sifadan iminka waxa weye sidaan arkayno dee axsan waa sifo oo waa qurux ayuu sheegayaa waana wasnulficil oo afcal buu ku yimid ana akaru minka maalan aar iyo aswad iyo afdal iyo axsan iyo waxaasoo dhani waa wada maa laa yansarif axmar iyo maadaamay wasnulficil iyo sifo wada yihiin wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lisifati sifada an takuuna inay tahay asliyatan ay hayra caaridatin mid caaridaa hayrkeed inay tahay idaa jaaءad markay timaaddo calaa wasni afcal wasanka afcal markay ku timaaddo walam taqbali taa'ataana aan aqbalayn sida axmar iyo wa akhdar oo kale wa surifad waa la sarfiyey naxu armal armaloo faqiira ay faqiirin looga jeedo lianna mu'anafahu dhadigiisa ayaa armalatuna bitaa'i bikhilaafi xamraa'a xamraa'a waa khilaafsan yahay oo fa inahaa iyadu hayru munsarifatin munsarif ma aha لأنa muanasahu muanakiisa ayaa xamraau ah xamraa'ubuu muanakii noqonaya aصifaةu صifadii oo maca ziyaadaة اأlف والnuun ifadii oo ziyaadaةu أlف wadata qaala اxuطay'a wuxuu yidhi ninkii xuطay'a lo odhan jiray muqiimun calىa bunyaanin yumnacu maauhu wamaau shiicin maau cadshaana murmiliin muqiimu ninkani wuxuu ku dulnegi yahay calaa bunyaanin dhis yumnacu la manciyo maauhu biyihiisa wa maau washiic ninka washiic biyihiisu maau cadshaana waa nin ooman biyihii murmilin oo faqiira ereyga cadshaan waa mudaafun ilayhi macdani waa mudaaf cadshaanna waa mudaafun ilayhi majruura calaamatuuljarku waa fatxada maxaa looga dhigi waaye markaa munsarif dee waa sifo iyo ziyaadatu alif wanuun cadshaan iyo jawcaan iyo sakraan iyo waxyaabaha noocaasoo kale ayaa maa laa fa yumnacu waa la diidaya alsmu ismiga min asarfi ayaa loo diidi lisifati sifa iyo waziyaadati alif wanuun baa loogu diidi bishardi waxaa la shardiyaa bishardi an laa yakuuna mu'anahuhu dhadigiisu inuuna ahayn makhtuuman mid lagu khatimay bitaa'i taaniis mid lagu khatimay sida sakraan oo kale fataquulu waxaad odhani haada kani sakraanu waa mid sikhraana wara'aytu waxaa kaloon arkay sakraana mid sikhraana wa marartu waxaan soo maray bisakraana fatamnacuhu waad u diidi min asarfi tamwiinta lisifati sifada iyo waziyaadati alif wanuun asha ayaad ugu diidi ziyaadatu alif wanuun alifka iyo nuunka wa shardigiina mawjuudun fiihi wuu joogaa liannaka adigu laa taquulu odhan maysid lilmu'anasati gabadha sakraanatun odhan maysid wainamaa taquulu gabadha waxaad ku odhan sakraa baad ku odhan fain kaana almudakaru labku hadduu yahay calaa faclaan mid ku dul sugan wa mu'anaثuhu dhadigiisuna calىa faclaanatin mid ku dul sugan sulifad waa la sarfini oo fataquulu waxaad odhan haadaakani rajulun waa nin sayfaanun aad u dheer waad iska taweyninaysaa ifaanun ay awiilun dheer wara'aytu waxaan arkay rajulan nin sayfaanan dheer wamarartu waxaan soo maray birajulin nin sayfaanin dheer fatasriifuhu waad sarfin liannaka adigu taquulu waxaad ku odhan lilmu'anasati dhadiga sayfaanatan mid dheer ay awiilatan mid dheer waa asifatuka saddexaadna sifadii oo maca alcadli cadli miciya sifo iyo cadli wada socda qaala tacaala alla wuxuu yidhi alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray waalardi ardadana abuuray jaacililmalaaikati malaaigta ka yeelay rusulan rusul la soo diray oo ulii ajnixatin baalal u saaxiiba mathnaa labalabaah wa ulaafa saddex saddexa wa rubaaca ah farafara ereyga masnaa iyo ereyga ulaafa iyo ereyga rubaaca saddexda ereyba waa maa laa yansarif cilladda mancidaynaa waa cadli cadligu waa wareejin shaygana meel kale laga soo wareejiyey masnaad waa labalaba oo waxaa laga soo wareejiyey inayni inayni ulaasadu waa saddex saddexoo waxaa laga soo wareejiyey alaaatun alaaatun rubaacadu waa afar afaroo waxaa laga soo wareejiyey rubaaca waxay la macno tahay arbacatun arbacatun laba arbaca bay la macno tahay oo eh, siday ula macno tahay agga tawkiidka laakiin macnuhu maaha waa sideed maaha macnuhu laakiin waa tawkiidun aar aara nin nina markaad ma laba nin baad doonaysaa mise ninkumaad sii adkaynaysaa ninkuba waa tawkiid ahaan weeye culimada qaar baa ufahamtay inay tahay rubaacadu afar afar sideed inay noqonayso halka qoladan culimada qaarkood ay ka yidhahdeen ninku sideed iyo toban dumara ayuu guursan karaa sideed iyo toban dumara ayuu guursan karaa oo nikaax iskuu keeni karaa waxay kuwaasi deliishanayaan ay leeyihin qolada sidaa fatwootay ficilkii nebigabay yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam sidaynu dareemayno nebigu dee dumar badan bu guursado afar ka badan kolkaa sideed kuma la dhaafinayn bay leeyihiin waxaa kaloo nu daliishanay halka khasaaistii nebiga laga dhigay guurka iyo dumarka badan khasaaistii rasuulka laga dhigay iyagu kamay dhigin khasaaistii rasuulka waxay dareemayaanay leeyihin waxaanu daliishanay aayadda qur'aanka rabbi ku yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaai matna matnadaasay u fahmeen maxay labalaba waa imise kolkaa matna marka la yidhaahdo afar bay noqonaysaa bay yidhahdeen labalabadiibay matnaadiibay ayay afar ka dhigeen ereygii mana ahaa ee ilaahay laba laba guursada markii layna yidhi ayaa laba qura oo is-adkaynaya halkii ay ka dhigi lahaayeen ayay ka dhigeen arbaca waa arbaca bay yidhahdeen halkaasi fankixuu maa taaba lakum min annisaai mana wa ulaaa buu ilaahay yidhi ulaa ulaadaana saddex halkay ka dhigi lahaayeen is-adkaynaya ayay iyadana ka dhigeen maxay ulaadiina waa lix bay yidhahdeen waa saddex saddex oo waa lix bay yidhahdeen warubaaca fankixuu maa taaba lakum min annisaai mana waulaa warubaaca ereygaa rubaaca ah ee halkaa rubaaca ku jirtana halkay afar afartii ay odhan lahaayeen afarta horunbaa la tawkiidinaya waa afar ayay sideed ka dhigeen intaa iskuu kaayo geeya bay idhahdeen kolkaa ninku intuu guursan karaa waa intaase intaasay idhahdeen iskuu kaayo geeya intaasi arbac eeg mahna waa labalaba oo afar bay ka dhigeen ulaaana waa saddex saddex oo lix bay ka dhigeen rubaacana waa afar afaroo sideed bay ka dhigeen maxay noqotay markaa mas'aladii maxay noqotay markaa waxay noqotay sideed iyo toban dumara ayay noqotay sideed iyo toban dumara ayuu ninku guursan karaa ayay yidhaahdeen annagoo aayaddan qur'aanka ah eegayna saasay qaateen culimmadu waxay kaga jawaabeen war markuu ilaahay leeyahay fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mana manaadu inayni inayni bay ka timid laakiin labada inayni layskuma xidhaye e way istawkiidinayaan labada inayni layskuma xidhaye e way istawkiidinayaan oo mana waa laba laba afar bay noqonaysaa istawkiidinaya wa ulaa waa saddex saddex saddex saddexdani waa saddex qura oo way istawkiidinayaan wa rubaacadu waa afar afar oo way istawkiidinayaan markaynu nidhaa way istawkiidinayaan haddaba qowlkan laftooda culimmadu xaggay ka mareen ilan wowgu wuxuu sheegaa in xukunka la jamcin karo ayuu sheegaa ma diidi karo in wowga la jamcin karo halkaa labaa ka soo boodaya halkaana saddex baa ka soo boodaya halkaana afar baa ka soo boodaya tiradii imisay noqotay markaa toddobay noqotay ninku toddoba dumara ayuu guursan karaa miyayna noqonaynin markaa iyada eh, toddoba ma rabo toddoba maaha cafwan waxaan doonayaa sagaal bay noqotay sagaal dumar u guursan kara ama iyada lafteedu noqonaynin haddaan idhaahdo masnaadu laba labadii afarta ahayd maaha waa laba qura ulaaaduna saddex saddexdii lixda ahayd maaha waa saddex qura rubaacaduna afar afartii maahayna waa afar qura xarfulcadafka ayaa wow ah iskugu xidhan waxa wowga la yskugu xidhayna waa la jamcin karaa waawowga layskugu xidhay waa la jamcin kara haddaan idha jaa caliyu wamuxamed haddaan idhaa ficilkan majiiaa eg ficilkan majiiaa waxa wada yeelanaya cali iyo muxamed markuu rabi leeya fankixuu lakum min anisaai mana manaaga iyo ulaaada iyo rubaacada ayaa guurkii wada qaadan karaya laba iyo saddex iyo afar kolkaas sagaalbay tiradii noqonaysaaye culimmadu tan kale maxay kaga jawaabeen xaggii hore tawkiid bay kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen tan labaad wowgan xarfulcadafka ah ayaa asalkiisii aan ku imanin xarafkan wowga ah ayaan asalkiisii ku iman bimacnaa ow ah markuu ilahay leey fankixuu guursada maa taaba lakum min annisaa waxa idiin wanaagsanaaday oo dumarka ah masna iyagoo labalaba ah wa ulaaa macnaheegu maxay yidhaahdeen ow ulaaa bay yidhahdeen eeg labalabadii labada ahi guursada weeye ow ulaae ama saddex guursada weeye oo labadii iska daaya markaa owdu dee iskuma daraysid waa ama intaa guursa ama intaa wa rubaacaduna ow rubaaco weeyaanoo ama afar guurso weeyaan kolka afartaa ayaan laga badin karaynin oo xaggee wowgani inuu bimacnaa ow yahay culimmadu ay ka keeneen qaraa-in badan bay ka keeneenoo xataa axaadiista nebiga ayaa fasiraysade ilan xadiidka qur-aanka waa fasiraaye nebigu ninba sidee nin ayuu arkay eh, la soo islaamay ilaa sideed dumara ah. muxuu nebigu u sii daayey afarna waa laga sii daayey afarna waa loo reebay sababta afar loogu reebay waa maxay waa inta aan la dhaafin karaynin wey weeye haddaba ereygan masnaa wa ulaaa wa rubaaca cadli baa ku dhacay cadligu wuxuu kaga dhacayna manaadu waxay ka timid inayni inayni horta waa sifo oo labanimadu labanimadana sifa ama tilmaana sifadana waxaa loo yaqaana almacna alqaa'im bilgayb baa la yidhahda macno wax kale kudhex taagan labanimadu dee meel bay kudhex taaganta sida casaanku uu meel uga dul muuqanayo ayay tiradan labanimadiihna wax la tirinaya uga dul muuqanaysaa sifanima meesha way ku jirtaa cadlina wuu ku jiraayo inayni inayni wuu ka yimid ulaaadu sifanimo way tahay oo tiradii waxay ka dul muuqatay u baahan tahay alaaatun alaaatuna waa laga soo cadliyey wahaakada rubaacana waa sidaasoo kale kolka saddexdan lafdi ee mana iyo ulaae iyo rubaaco aynu arkayno saddexdan lafdi sida aan dareemayno culimo waxa lagu daray oo saddexdan sidoo kale iyagana la maqlay oo carab laga maqlay iyagoo isticmaalaya waaxid iyo iyo sidaynu dareemayno waaxid baa la arkay oo waxay idhahdeen waaxid mawxad wa uxaada afartaa namber waa mutafaq marka ah arbacada wixii ka horeeya waa mutafaq in la isticmaali karayo arbacada wixii ka horeeya waa caadi waa mushkilad male arbacada wixii ka horeeya laakiin waxaa iyaguna kusoo xigo oo culimo badani ay sheegeen khamse iyo cashara in la maqlay labada wasanoo loo isticmaalayo waa mafcal iyo fucaala khamse iyo cashara oo khamsadii maxaa loogu dhawaaqi haddii masna oo kale lagu keenayo makhmas bay noqon haddii ulaae rubaaco oo kale lagu keenayana maa khumaasa bay noqon mahmas eg waa shan shan mahmas waa shan khumaasana waa shan casharana waa la maqlay oo maxaad odhanaysaa markaa macshar baad odhanaysaa toban toban ama cushaaro baad odhanaysaa cushaaro baad odhanaysaa ama macshar baad macshar toban toban ama cushaaro toban toban labadaa ereyna waa la maqlay oo rag badan oo culimada nuxaadda ah ayaa soo warisay kolkaas afartii hore haddii labadaa loo geeyo lix bay noqonaysaa maxay noqonaysaa cadadka mufradka inta badan laga keenaay maxaa soo hadhay afar wasan baa soo hadhay waxaa soo hadhay shan iyo toban markaynu ka saarno maxaa soo hadhay lixdii iyo toddobadii iyo sideedii iyo sagaalkii afartaa namber baa soo haray afartaa namber laftooda ragga qaarkood ayaa qaba in la helay afartaana oo carabta laga maqlay afartaana iyagoo la isticmaalayo laakiin afartaas waa laga xoog badan yahay dee ma aha rag la wada rajaxayo ma aha fayumnacu waa la diidayaa alismu ismiga min asarfi tanwiinta waa loo diiday lilcadli cadli iyo wasifati sifo ayaa loogu diiday labadaa cilo oo wada socda wadaalika kaasi fii asmaai cadad waa asmaada cadadka almabniyati ee loo bineeyey ama wasankooga laga binahani maaha binihii icraabka ka horjeeday binahani waa kii samaynta ahaa ee takwiinka ahaa weeye almabniya ee laga bineeye lagu bineeyey calaa fucaala wasanka fucaala ah waa mafcal ama wasanka mafcal a ah lagu bineeyey ka ulaaa wa mana oo kale weeye ulaaa iyo mana faulaaa macduulatun waxaa laga cadliyay can alaaثatin alaaثatin wamahnaana macduulatun waxaa laga soo leexiyey can inayn inayn inayni fataqulu waxaad odhani jaa alqowmu qoomkiibaa yimid ulaaa saddex saddex iyagoo ah ay alaaثatan alaaثatan saddex saddex iyagoo ah wamahna ay inayni inayni laba laba iyagoo ah wa sumica waxaa la maqlay isticmaalu haadayni labadan in la isticmaalo alwasnayni ee wasanka waa fucaala iyo mafcalka acni fucaala waa mafcal baan u jeedaa min waaxidin wainayni waalaaatin waarbacatin aayad quraaba waaidka mooye inta kale isticmaashay sida aayadda qur-aanka ee mana waulaa warubaca aynu leenahay manaagana mafcalkaa la isticmaalay ulaa iyo rubacana fucaal baa la isticmaalay naxw uaada waa kowkow kowkow mawxadna waa waa kowkowgii un weeyaan kowkow unaa waa labalaba manana waa labalaba ulaa waa saddex saddex malaina waa saddex saddex rubaaca waa afar afar marbacna waa afar afar wa sumica aydan waa la maqlay fii hamsatin wa cashara waxaad odhanaysaa naxwi khumaasa waa shan shan makhmasna waa shan shan cushaara waa toban toban macsharna waa toban toban wadakara bacduhum qaar baa sheegay annahu sumica in la maqlay aydan sidoo kale fii sittatin wa sabcatin wa amaaniyatin wa tiscatin afartaa nambare soo hadhay wa mimaa yumnacu waxyaabaha loo diidayo min asarfi sarfiga loogu diidayo waxaa ka mid a lilcadli cadli iyo wasifati sifo loogu diidayo ukharu ereyga ukharu ah kelmadda ukharu ma arkaysin ukharu ereyga maalaayansarif buu noqonayaa ukharu markuu yahay waxaana loogu diiday oo labada cilo ee laga helay ay yihiin waa sifadii iyo cadli baa ku dhacay alatii taasoo fii qowlika hadalkaaga ku jirata marartu waxaan soo maray biniswatin dumar ukharo kale ukharo kale ukharadaas maxaa laga soo cadliyey wahya macduulatun waxaa laga soo cadliyey can ilaakhir baa laga soo cadliyey can ilaakhir baa laga soo cadliyey markaa kolkaa ukharkii ayaa laga soo cadliyey rag badani waxay qabaan la soco hadda ereygan ukhara ah, ereygan ukhar ah haddaynu nidhaan waxay jamac u tahay ukhraa bay jamac u tahay inaan can ilaakhir laga soo cadlinine can ilukhrayaat in laga soo cadliyey oo halkii ukhrayaat laga odhan lahaa ayaa ukhar laga isticmaalay axkaamu maalaayansarif waa ereyga maalaayansarifkii axkaamta uu qaadanayo saddexdii qodob ee sifadu ayma cooga mancihiisi halkaasaynu kaga baxnay axkaam yaro guud ayaa muhiima inaan ogaanno oon ka yar dabageyno yajuusu waxa bannaan sarfu maakii in la sarfiyo laa yansarifu aan munsarifka ahayn fi mawaadici meelaha ajaaliya soo socda ereygu hadduu maalaa yansarif yahay munsarif baynu ka dhigi bimacnaa munawan baynu ka dhigi kow litanaasubin munaasabo darteed ayaynu u tanwiinini haddii tusaale ahaan gabaygani wada tanwiin iska wada sito adna waad iska tanwiinsani ama maalan gabaygani aayaddan qur'aankii baan doonayaa aayadaha ka horeeya ama ka dambeeya hadday tanwiin sitaan waad iska tanwiinini milu qowlihi tacaala ilaahay qowlkii oo kaleba weeye innaa actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaanu u diyaarinay salaasile ayaanu u diyaarinay wa akhlaalan ayaanu u diyaarinay wa saciiran ayaanu u diyaarinay aayaddaa qur-aankii waxay inoo tilmaantay salaasil oo silsilada ah in ahlunaarka loo diyaariyey akhlaal oo kuwii kurka iyo qoorta loo gelin jiray in ahlunaarka loo diyaariyey saciir oo naarta saciire ololaysa naar shidmaysa in loo diyaariyey ayuu rabbi inoo tilmaamay ahlunaarka haddaba aayaddani waa aayaddii muctasiladu waa aayadka muctasilada loo deliishaday markay yidhaahdeen ilaahay janniya naar ma sii abuurin oo waxa ka dhalanaya bay yidhaahdeen xikmad la'aan ilaahayna waa xakiim bay yidhaahdeen inuu ilaahay janno iyo naar sii abuuro kii oo xilligii la gelayay aan la gaadhin waxa ka dhalanaysa bay yidhahdeen xikmad la'aano annaga waxaynala tahay bay yidhahdeen guri aad boqol sanno kadib gelaysidood hadda sii dhisatay oo kalunbuu laleeyahay bay yidhahdeen wuu kaa onoobaya ama wuu kaa duugoobaya wuu kaa dhasaysanayaabay iyagu qabaan kolkaa ilaahay labadan daarood ma samaynine markuu ilaahay dadka diyaariya la xisaabiyo unbaa la odhanayaa kuuna oo fakaanata intuu ilaahay haada yidhahdunbay ahaanayaan labadaasina saasay qabaan qolada muctasiladu laakiin aayaadkana si toosa uga hor imanaya ina actadna welibana ilahay siiqatu tawkiid buu u isticmaalay ina anagu actadna waxaanu u diyaar garaynay lilkaafiriina nimanka gaalada ah salaasila actadna waa maadi weeyaan <clears throat> salaasila wa aklaalan wa saciira fasurifa waxaa la sarfiyey salaasilu waa la sarfiyey limunaasabati ma kii kiioo loo munaasabaynayo bacdahu ka dambeeyey qodobka labaadee wax munsarif looga dhigaana waa lidaruurati gabay aawadii isla kitaabkeennan baynu xaggiisa hore ku soo marnay bayd aynu lahayn wainii layaniini anwainii layaniini وإنii لyثنيiنi عن الجهل والkhنا وعaن شhaتم di الqربى khlاaئq arbعn ereyga khlاaئqun ah khlاaئqun gabaygaa keenaya khlاaئqun inaynu tanwiinino ilا maa laa yaنصرف bu aha siiqaة منتaهى الجumuع ay ku dhacday eh haddaba waa لdaruuraةi daruuro aawadeed milu qaala shaacir nin gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wاlkhaylu shucun wاrimaaxu shawaaricun wاnaaqicu akdaru wاlkhamiisu carmu wاlkhaylu farduhu buu yidhi shucun wada siigo iyo basaas ayay leeyihiin warimaaxu warmuhuna shawaaricun galkaba kuma jiraane galkii ayaa laga wada saaray wanaqcu siigaduna akdaru waa cawlaan buu yidhi wاlkhamiisu ciidankuna caramramun aad buu u ballaadhan yahay buu yidhi waxaynu doonaynaa haddaba gabaygaa markaan doonayno wاlkhaylu shucun wاrimaaxu shawaaricun wاnaqcu akdaru wاlkhamiisu caramramu markuu lahaa khamiis waa tilmaamo ciidanku leeyahay oo halkan sidaynu garanayna ciidamada duulaanka marka la qaadayo qolooyinka qaarkood waxay yidhahdeen kaartooyinka lagu dagaalgalay w baa kamida bay yidhahdeen khaalid ibnu waliid baa ugu horreeyaan u malaynaya kaartada dagaalka cidkeena laakiin waxaa la ogyahay qaabkan ilaahay inoo abuuray baa ugu wanaagsan qaabka loo dagaalgalo qaabkan rabbi inoo abuuray ee shanta waaxood ka kooban ayaa loo dagaalgeli karaa waxa weye ciidankaagii waa shan qaybood madaxaagu wuxuu gelaya ilaalada muqadimat ljeish baa la yidhahdaa lama geliyo ragga xulkaa ah, waxaa la geliyaa iyo rag laakiin khubaraa baa la geliyaa laakiin dagaalka rag xul ku a ah looma doorto muqadimatljeish iyo ilaalada waxaa la geliyaa laakiin dad caqli badan oo indheergarad ah ayaa la geliya waayo kaartadooda ayuu ciidanku ku shaqayn doonaa kolkaa ninkani hadduu doono Eh, ninka eh, muqadimatljeish kuugu jira ninaan dagaalka aqoon weligii waxba dilin ha ahaado laakiin ninka nin garanaya ha ahaada nin caqli leh oo garanaya meelaha laysku galo iyo qaabka wax laysku weeraro iyo nin waxaa dhameeyey waayo waxa weeye waxna waa camaliyan inuu qofku u garanayo waxna waa fikriyan iyo aragti ahaan inuu ka haysto raggaasaa laga dhigaa muqadimatljeish waa ciidanka koobaad waa guudada koobaad qaybta kale maymanada laga dhiga maymanatuljesh waa ciidanka midigta ka dagaalamaya xulkaa la geliyaa qaybta kale maysara laga dhiga waa qacantaadan bidix oo kale waa maysaratuljesh oo ciidanka bidixda ka dagaalamaya qaybta kale khawaafi baa la yidhahdo halka lugaheenu ku jiraan bay ku jiraanoo waa dhabarjabinta loogu talagalay qaybta kale waa intan qalbiga iyo jidhkaagu yahay oo waa taliska guud intuu la socdo weeyi oo sidaynu dareemayno nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uu qaaday ee uxud dagaalkii beder baan doonaya dagaalkii beder markaynu ogaanayno waxaan dareemi karaynaa laba faras oo qura ayay ciidamada muslimiintu maalintaa wateen labada faras mid waxaa watay nin laodhan jiray miqdaad bin lswad midna waxaa watay zubayr ibn lcawaam labada faras nebigu wuxuu ku kala daray midna maymanada midna maysarada ayuu ku kala daray taliskuna halkan ula socdaa si awaamirtiisu ayna u khalkhalin waxaan doonaynaa haddaba khamiis waxa wey waa ciidanka tilmaanu leeyaho shantaasaa loo qaybiya kaartooyinka ugu dagaalka fiicanee ciidanku una ku jabaynin ha yaraado ha badnaado suu dooni ha noqdo ciidamada ugu wanaagsan khamiis waa khamsa unbay ka timid wey waxaan doonaynaa haddaba warimaaxu shawaaricun ereyga shawaaricuna wey maxalushaahidkeennu iyo isagoo maa laa yansarif ayaa munsarif laga dhigay lidaruura icraabu maa laa yansarif maa laa yansarifka maxaa la icraabaya yurfacu waxaa lagu rafcinayaa bidamatin damo bilaa tanwiinin tanwiin la-aana milu qowlihi tacaala oo kale wey haddii la rafcinayo waa la yska damini tanwiinna loo yeeli maayo hays odhan maalaynsarifku kasru ka sheekayn jiray war kasradu waa taabice maxamed ibnu maalik matniga wuxuu ku qoray asarfu tanwiinun ataa mubayinin waxaa laga hadlaya maalayansarif waa maa laa yunawan waa midaan la tanwiininaynin haddaba yurfacu bidama bilaa tanwiin milu qowlihi tacaala oo kaleba weeye walaa taqrabu haw dhowaanina maalalyatiimi agoonka maalkiisa haw dhowaanina ilaa bilati tii inaad ugu dhowaatiin mooyaane hiya iyadu axsanu wanaagga badnayd xataa yabluqa ilaa intuu ka gaadhayo ashuddahu xooggiisa intuu ka gaadhayo agoonku maaluu leeyahay uma dhowaan kartid ilaa bilatii hiya axsan bilatii hiya axsan waa maxay bay culimmadu yidhaahdeenoo waxa weeyaan bay yidhahdeen inaad dee eh, naaxinayso xoolaha ama aad ganacsi u gelinayso ama aad uga shaqaynaysid dariiqaa unbaad agoon xoolihii u taaban kartaa laakiin ariiq kale uma taaban karaysid masaladanina de wayba adkaydo xilligii cumar bin khaaab cumar bin khaaab wakhtigiisii waxaa laga doodayey ninka agoonta u shaqaynaya mushaar ma ka qaadanaya mise ka qaadan maayo masaa'il waxaa jiray berigii hore laga doodi jiray oo rag badani ay qaateen ilaahay maadaamuu yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan war agoonka yaan loo dhowaanin maalkiisa haddaan adan u wanaajinaynin waxba ha ka qaadanayn mushaarna ragga qaarkood ay taagnaayeen hadda masaladii way iska xasishayo dee agoonka kau shaqaynaya mushaar intaa dadka lamidka ama meheradan qofka jooga wuxuu ka qaato oo kale ayuu ka qaadanaya waxaan u soconnaa innaga maxalushaahidkeennu uu yahay bilatii hiya axsan ereyga axsan waa maalayansarif maanicuna waa laba cilo waxa weye sifada iyo wasnulficilka maadaama oo maanicu intaa yahay waa marfuuco waa khabar hadda xirigan axsani waa khabar waxaa lagu rafciyey dama bilaa tanwiin baa lagu rafciyey yunsabu waa la nasbinayaa maalaa yansarifka bifatxatin baa lagu nasbin oo bilaa tanwiinin tanwiin la'aanteeda milu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi allaahu ilaahay baa nazala soo dedejiyey axsana alxadiidi warka ugu wanaagsan kitaaban kitaab buu ilaahay soo dedejiyey kitaabka oo mutashaabihan isku egeg mafaaniye kitaab labalaba ah takshaciru ay gariirayso minhu xaggiisa jilcaysa juluudu ladiina kuwii dubkoogu yakhshawna rabbahum rabbigood ka baqayey uma taliinu waxaa jilcaysa juluuduhum haragooga wa quluubuhum iyo quluubtooduba ilaa dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa iyo waanadiisa ayay u jilcayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadkan qur'aanka wuxuu inoogu tilmaamaya kitaabka qur'aanka ah allahu nazla axsana alxadiid ereyga nazla soo dedejiyey baa la yidhaahdaa dedejinta ereyga af soomaaliga ah dadka qaar baa si gaara si macnaa iyo u fahmi kara asraca inay tahay asraca ma aha waa degdeg kaasi kanina nazla waxa weeye soo dejin soo dejinta marka lagu celceliyo maxay noqonaysaa macnihegu ilahay baa hadda soo dejiyey haddana soo dejiyey maxay noqonaysaa marka laleeyahay soo dejiyo soo dejiyey ama soo dedejiyey dedejinta ayaan loo gaadin degdeg yaan loo fahmin degdeg ma aha waxaa la yidhahdaa ilaahay tacbiirka ilaahay cilmigiisa culimmada mufasiriintu way ku baraarujiyaan masaladan oo kale waxaa la og yahay haddaad u fiirsatiin aayaadka qur'aanka kitaabka qur'aankaa lagaga warramayo nazala baa loo isticmaalaa kitaabkeenna aayaadka qur'aanka ee lagaga warramayo kutubtii inaga horraysay sida nebi muuse iyo ciise iyo daaku lagaga warramayna anzala baa loo isticmaalaa iminka suuratu aala cimraan bidaayadeeda haddaad soo qabatiin waxaan arki doonnaa in kutubta kalena anzala la odhanayo wa anzala tawraata oo kale ayaan arkaynaa laakiin kitaabka qur'aanka ana nazala baynu arkaynaa way dhacdaa mararka qaar in qur'aanka anzala la odhanayo laakiin laba nuzuul baa kala jiro oo qur'aanku leeyahay nazaladan shadan tadciifkani takraar buu keenaya waa la soo dejiyey waa la soo dejiyey waa la soo dejiyey kutubta horena mar baa la soo dejinayey kanna waxa weeye xasba alwaqaa'iq wa xasba xaajaati الnaas ayaa loo soo dejinaya allahu ilaahay baa nazala soo dedejiyey oo kolba qayb soo dejiyey axsan alxadiid buu ilaahay soo dejiyey warka ugu wanaagsan kitaaban kitaab buu ilaahay soo dejiyey kitaabka oo mutashaabihan isshabaha haddaad imika aayad ama suura taqaano suuradda kale waad fahmaysaa markaaba inay sidii oo kale u hadlayso ama haddaad suurad qura tafsiirkeyga barato suuradda kale waad fahmaysaa markaaba siday u hadlayso waad garanaysaa waxaad arkaysaa in aladiina aamanuu waxa soo socda waad ka sii garanaysaa ha waladiina kafaruuna inay ka dambayso waad arkaysaa ama ay ka horreysay baad garanaysaa ilan waa mahaaniye waa labalaba eh haddii janno laga warramo naar baa laga warramaya haddii mu'min laga warramo gaal baa laga warramaya mahaaniya waa labalaba waa usluubka ugu wanaagsan ee caqliga aadamaha wax loogu sheegi karo waa muqaarana iyo isbarbardhig baa la yidhaahdaa markaad doonaysid inaad ka waranto dad khasaaray dad guulaystayna waa inaad ka sheekaysaa markaa takshaciru waxaa gariiraya buu ilaahay yidhi juluudu ladiina kuwii haragooga yakshawna rabbahum rabbigood ka baqayey kitaabka qur'aanka ah markay maqlaan kuwa ilaahay yaqaanaa dubkooga sare ayaa gariira uma taliinu juluuduhum haragooga ayaa jilca waquluubuhum iyo quluubtooduba ilaa dikri illaah waxaan doonaynaa aayadda qur'aanka ah kelmadda maxalushaahidkeennihi waa axsan wey axsan alxadii wey ereyga haddaba culima axsan alxadii waa mafcuulun bihi oo waa mansuub ficil yaan la moodin waaba mudaafo alxadiii baa mudaafun ilayhiya axsan maanta waa sifo maa laa yansarif weeyaanoo maanicuna waa sifada iyo wasnulficilnimada waa mansuub calaamatu nasbi waa fadxa bilaa tanwiinin weeye yujaru waa la jarayaa bifatxatin fatxa lagu jari bilaa tanwiinin tanwiin la'aana ad bilaa tanwiin ah ayaa lagu jiraya maalaayansarifka waa goorma ida kaana khaaliyan min alwal idaafa al iyo idaafatona haduuna wadanin waa la fadxini laakiin tanwiin ma qaadanayo waan iskaga aamusay masaladaasoo sidaad arkaysiin tusaale umaynaan soo qaadan laakiin maxalushaahidku aad buu u badan yahay masaladaa cashirkeennii hore o dhan baad soo qaadan kartaa cashirkeennaa hore oo dhan waxaan tusaalaynaynayba waa yujaru bifadxatin bilaa tanwiin ida kaana khaaliyan min alwal idaafa al iyo idaafa markuu ka madan yahay shalay baynu soo marnay oo waxaan soo marnay waxaynu soo marnay ilaa maaanima ilaa maaanima maaanimtii ilaa marka laga horreysiiyo fadxada bilaa tanwiinta a ah lagu jirayo yujaru bikasratin maalansalifka waxaa lagu jaraa kasro fii xaalatayni laba xaaladood kasro caadiya koley tanwiin ma wadato laakiin waa kasro marka hore fadxaynu nidh ayaa lagu jaraya laba jeerna kasraa lagu jari hunaa waxay kale yihiin idaa kaana markuu yahay maalansalifku maca al milu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi walaa tubaashiruuhunna ha ciyaarina dumarka antum caakifuuna idinkoo ictikaafsan filmasaajidi masaajida idinkoo ictikaafsan ereyga filmasaajidi waa maalaa yansarif buu ahaa laakiin maadaamuu al wato kasraa lagu jiraya waana bilaa tanwiin kasra bilaa tanwiina baa lagu jiraya aayaddan qur'aanka ee rabbi inala hadlaya walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid ereyga masaajidi waa jamculkara jamculkaraha culima in la fahmaa fiican jamculkaru waa koob iyo toban wixii ka badan saasay jumhuur culamaa qaateen koob iyo toban wixii ka badan sacdadiina taftazanina wuxuu qaatay jamculkasruhu waa saddex wixii ka badan kadaba walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid haddii jumhuurta qowlkooga la qaato waxa koob iyo toban masaajid wax ka badan idinkoo ictikaafsan kolkaa mar quraad ictikaafaysaa ma aha masaladan meel kale ayay ujeedadeedu tahay waxaa jira axaadii baa jirta ama madhab baa jira runtii aad ragga qaatay uu tira yaryahay sheekh eh, albani waxaan filaya inuu tasxiixiye xadiidkaana madhabka odhanaya lama ictikaafi karo saddexda masaajid mooye meel kale saddexda masaajid ee la ictikaafi karaa waxa weeye xaramka madiina iyo xaramka maka iyo qudus saddexdaa unbaa la ictikaafi karaa xadiid baa jira kolley nebiga ka sugan sala allahu calayh wasalam oo ku soo arooray oo la yidhaahdo eh, oo tilmaamaya saddexdaa masaajid in la ictikaafi karayo masaajidan kale ictikaafkooga haddaba cibaado kuu noqon maayo ayay rag qaateen marka salafu haadihi اlumma la qaato anu saxaabada nebiga laba saxaabi baan xasuustaa waa xadiidkaa qaatay oo qaba inaan masaajid la ictikaafi karaynin aan saddexdaa ahayn sheekh albaani xadiidkaa wuu tasxiixiyey laakiin aayaddan qur'aanka abal ka warran haddaba walaa tubaashiruuhunna dumarka hala ciyaarina wa antum caakifuuna idinkoo ictikaafsan fi lmasaajidi masaajidani albaa ku jirta jinsiyaa asha jinsiyadii waxay keenaysaa masjid kaste waxaa kaloo jira jamcan muxuu noqonaya jamcan ku jira fi masaajid waa jamcu lkara waa koob iyo toban masaajid wax ka badan dee saddexdii masjid inayna ahayn waad aragtaa waxaynu doonaynaa haddaba masjid kaste waad ictikaafi kartaa masjid kaste waad ictikaafi kartaa ilahayna ajri waad kaga heli kartaa subxaanahu wa tacaala culimmaduna sidaasay u badan yihiin min ladun saxaaba laga soo bilaabo ilaa hada alyowm waxa way saasay culimmadu u badan yihiin walaa tubaashiruuhunna hala ciyaarina wa antum caakifuuna fi lmasaajidi maxalushaahidkeennuna waxa weeye maalayan sarifka kasrada bilaa tanwiinta alagu jirayo ida kaana marka labaadna waa markuu yahay mudaafan mudaaf milu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisao kale laqad khalaqna waanu abuurnay alinsaana insaanka fii axsani taqwiim suuro wax loo abuuro sidii ugu quruxda badnayd baanu insaanka u abuurnay buu rabi leeya fii axsani taqwiim waa sida ugu wacan buu ilahay inoo abuuray xayawaanka qaar baa jira boga ku siqa xayawaanka qaar baa jira gurguurta xayawaanka qaar baa jira sidaynu garanayno afar adin ilaahay qaabka uu inoo abuuray waa qaabkaa toosan ee quruxda badan ee wacan eeg haddaa way kala jiraan quruxda iyo caddaanku kala jiraan quruxda iyo caddaanku kala wax wax cad oon fool xun baa jira oo odan eegi karaynin wax madow oo iska qurux badanina waa jiraan quruxda iyo caddaanka in la kala fahmo ayaa ayaa wanaagsan aayaddan qur'aankaa beri baa culimmada su-aal la weydiiyeyo way ku kala baxeen waxaa la weydiiyey nin baa xaaskiisii ku furay wuxuu yidhi gabadhay idhegayso haddaadan dayaxa ka qurux badnayn waan ku furay buu yidhi dayaxa haddaadan ka qurux badnayn culimadii markii loo sheegay dee markaynu qaadano qowlka odhanaya tacliiqu adalaaq bitacliiquu dhacayaa waana sida loo badan yahay jumhuurulculamaa ay qaateen kolka waxaa la yidhi gabadh ninkaas xaasku ma ka furan tahay mise kama furnaa ninka yidhi haddaadan dayaxa ka qurux badnayn waan ku furay qaar badani waxay yidhahdeen dee dayaxa ka qurux badane ninka waa islaanta wuu furaya ha iskaga fogaada bay yidhahdeen wax alla wax la yidhah cid alla cid tidhahda islaanta maadan furin ayaa la waayay nin baa aayaddan qur-aan kaa soo helay markii dambe ilahay wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaan fii axsani taqwiim axsani taqwiim waa makhluuqa sidii loo abuurayey sidii ugu quruxda badnayd buu rabbi inoo abuuray subxaanahu wa tacaala dayaxu uu inaga cad yihuuna inaga ka qurux badan de markaa inaga ayaa ka qurux badan dayaxa kolka gabadhani dayaxa way ka qurux badan tahay ereyga axsana baan doonaynaa waa maalayansarif maanicuna waa sifo iyo wasnulficil weeyi haddana waxaa lagu jiray maxay kasro bilaa tanwiin ah laylisyadan un baynu ka shaqayn doonaa biidn illaahi tacaala atadriib alawal layliska koobaad cayin waxaad soo saartaa kula smin ismi kaste oo hayri munsarifin aan munsarif ahayn fi lأs'ilati taaliya su'aalahan soo socda qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka lahow laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo sikhraansan xataa taclamuu ilaayood ogaatiin maa taquuluuna waxa aad ku qowlaysiin aayaddani saxaabada waaweyn rag ka ku soo degtay baa la sheegaa waayo dee khamriga ilaahay mar qura uun ma joojinine markii hore waa laynooga digey oo waxaa laynagu yidhi فيihi eh, منaaفع للناaس eh, maaa lyihi وiمهma أكبر baa doonaya miن نفعihima waa فaa'iide iyo iyo uu leeyahay baa layni laakiin ismigooga ka badan baa layna yihi rag badani markaas وaismuhuma akbar min nafcihima markii la yidhi rag badani halkaa ay kaga tanaasuleen ilaahay markii dambe waynu dareemaynaayo waxaa layna yidhi aayad waxaa laynooga xujisiiyey xilliga salaadaha ayaa la xarimay aayaddani markay soo degtay khamriga xilliga salaaduhu ay soo dhow yihiin ayaa la xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina oo ha tukanina wa antum sukaara marka aad sakhraansan tihiin idinkoo sakhraansan salaad ha tukanina waa mamnuuc xilliga salaadaha xataa taclamuu ilaayood garatiin maa taquuluun waxa aad ku qowlaysiin waa markii dambena gebi ahaanba laynooga xarimayba oo fahal antum muntahuun waa kii ilahay yidhi ma daynaysiin waa kii halkaa si kuliyan ah laynooga xarimay ee laynooga jaray wa antum sukaara baa maxalu shaahidkeenniya ereyga sukaara waa maa laa ardaygu ha ka soo shaqeeyo qaala tacaala alle wuxuu yidhi wanasaca yadahu gacantiisa ayuu soo siibay faydahiya waaba iyada oo baydaau cad linaadiriin dadka eegaya u muuqata oo si weyn ugu muuqata ereyga baydaau ah weeyaan maxalushaahidkeennu waa maa laa yansarif qaala tacaala alle wuxuu yidhi waman kaana ninka ahaaday fii haadihi dunidan acma indhoole fa huwa isagu fi laakhirati aakharana acma indhoole ayuu ahaanaya wa adalu buu ahaanayaa mid baadinimo badan sabiilan xagga dariiq ahaan mid aad dariiq ahaan u baadi ayuu noqonaya adduunyadanka indhoolihii aakharana indhoolunbuu ahaanaya haddaba eeg culimada majaaska diidda ereyga majaaska ilan rag badan baa diida oo yidha majaaz ma jire wax majaaz la yidhaha ma jiro rag badan baa jira ayaa sheega oo yidhahda majaaz ma jiro xagga balaaqada marka la joogo ragga majaaska diida dee shaykhul islaam ibnu taymiyaba ku jira hankri ha yaabina waxa weye wuxuu ku jiraa ragga diiday majaaska ayuu ku jiraa laakiin runtii aayaadka sida tooska aad odhanaysa haya maxaad ku macnaynay bay aayaddani ku jirtaa majaasku waxa weye ereyganoo dadweynuhu sida tooska sida degdega ah ee maskaxda usoo horaysa ee qalbigaaga uugu soo dhacayo si aan ahayn looga jeedo ashirku dhagaxbuu noqdayoo dhagaxaasoo kale wey dee dhagixii laisku dhufanayey maaha u adkaaday unbaad uga jeedaa aayaddan rabbi wuxuu hi ninka adduunyadan indhoolaha ihi aakharana indhoolu ahaanaya kolkaa maxaa kuu soo degdegaya ninkii indhahaan la sow maa war kuwa looma jeedo waa kuwa basiirada qalbiga wey laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fii suduur weeye kuwaa ninka indhoolaha ka ah ee adduunkan aan xaqa iyo xalaasha kala arag aa iyo alaashu waxay u kala muuqdaan dadka ilaahay cilmiga iyo nuurka halkan qalbiga u dhigay sidan imaga guryuhu ay noogu kala muuqdaan ayay aqa iyo alaashu qofka ugu kala muuqanayaan oo odhan taasina waa alaal taasina waa xaaraan wuu kala arkaya laakiin qofku hadduu indhoolo yahay xaqa iyo alaashu wax isku meel yaalla unbay noqonayaan wax alla waxay ugu kala duwan yihiin ma jiraan waman kaana ninka ahaaday fii haadihi tan acma indhoole fa huwa isagu fi laakhirati aakharana acma indhooluu ahaanaya wa adalu mid sii lumid badan ayuu ahaanaya sabiilan jid ahaan ereyga adalu waa maalaynsarif acmaana waa maalaynsarif sidaynu arkayno qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa xuyiitum marka laydin salaamo bitaxiyatin salaan marka laydinku salaamo faxayuu ku salaama biaxsana minha mid ka sii wanaagsan ow ruduuha ama iyadun celiya ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kaste xasiiban buu ahaaday haddaba aayaddan malaha shalaybaan soo marnaybe ama maalmahan waan soo marnaye la socda icraabkii baan ku soo marnaye biaxsana baa maxalushaahiidkeenniya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shayin shay unka ugu badan jadalan xagga muranka iyo dooda rabbi ayaynu la doodi doonnaa oo insaanku dee waa wax qiilsamaysi qiilsamaysi badan aad u qiilsamaysi badan wey wa kaana alinsaanu akara shayin jadala atadriib aani layliska labaad bayin waxaad caddaysaa sabab manci sarfi sarfiga waxaa loo manciyey fi اkalimaati اmulawana fيma yaأti qaala tacaalى ale ayaa yidhi waman kaana mariiضa ninka mariiض ah ow calىa safarin ama safarba ku dul sugan facidatun maalmo ayaa laga rabaa oo min ayaamin ukhra maalmo kale ah facidatun tiro ayaa laga rabaa oo min ayaamin ukhra maalmo kale ah aayaddan qur'aankaa qofku hadduuna naxwiile ahayn eeg u khaldamaya qofka aayaddan qur'aankaa ah fasirkeega doonayo inuu barto wuu khaldamaya si khalada ayuu u macnaynaya bal hadda aayaddaa qur-aankaa ah u fiirsada sidaan u macneeyo haddaad sida aan u macneeyey aad u fahantiin khalad bay noqonaysaa eeg rabbi wuxuu yidhi waman kaana ninka mariidan mid buka waad xanuunsanaysaa haye xanuun baa kugu dhacay ow calaa safarin ama musaafir baaba tahayba hee ama musaafir baad noqotay ee fa tiro ayaa lagaa rabaa oo min ayaamin ukhara ah fa ciddatun waxa waajib kugu ad maalmo min ayaamin ukhra maalmo kale ah tiro maalmo kale ah inaad soonto haddaba aayaddan bal egeeg sidaa markaan u fasiro waxay noqonaysaa macnuhu iyo mafhuumku haddaad xanuunsanaysaba hadda soomanowna haddaad doonayso maalmo kale a lagugu leeyahay qasab inaad soo soonto maanta waan xanuunsanay laakiin waan soomanaa dee maalin kale lagugu leeyahy inaad soonto haddaad musaafirba noqoto ood safarba u baxdo meeshaa dooni safarku ha la egaadee ilin musaafir baa tahaye xaaji maalmo kale inaad soonto maalintan safarka aad ku jirtay inaad soo qallaysaa lagugu leeya aayadda waa sidaa sidaa imika daahirkeega muuqata waa sidaa qofka qofka ahlu carabigiihi wuxuu dareemayaa meesha inuu wax ka xadfan yahay maxaa xadfan waman kaana ninka ahaado mariidan mid xanuunsanaya ow calaa safarin ama safar mid ku dul sugan oo fa aftara afura maxaa meesha ka maqan markaa faafara ayaa ka maqan afura markaa haddaad xamari tahayna waa inaad afurtaa haddaad musaafir tahayna waa inaad afurtaa haddii faafara e balaaqada qur'aankay ka mid tahay culimu ereygan faafara ee maqani miyuuna macna la maqnayn lama maqna ilaahay kalaamkiisa balaaqadiisu badana isagoo maqan ayaa macnihiisa usluubkan laga garanaya kolka qofka mufasirkii waa inuu ardayga u sheego erey macno ahaan jooga lafdi ahaanna maqani inuu jiro macnihiisi halkan waa laga garanaya faafara inay tahay oo faafara ayaa meeshan ku jirta waman kaana ninka ahaaday mariidan mid buka ow calaa safarin ama safar mid ku dul sugan oo fa aftara afuridee markaa fa ciddatun fa dushiisa ah ciddatun tiro oo min ayaamin ukhra maalmo kale ah maalaayansarifka halkaa ku jiraa waa kee markaa ereyga ukhraa weeye qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tushaddu la adkaysan maayo alrixaalu gaadiidka loo adkaysan maayo oo loo safri maayo ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid mooye meel kale loo adkaysan maayo loo safri maayo saddex masjid uunbaa loo safri karaa laa tushaddu la adkaysan maayo alrixaalu gaadiidka loo adkaysan maayo ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid mooye meel kale loo adkaysan maayo gaadiidka xadiidkan culimmadu waxay u deliishadaan gaar ahaan culimada sacuudigu intay ugu badan yihiin culimada waxaynu arki doonaa iyagoo xadiidka ay u deliishanayaan siyaarada nebiga calayhi salaatu wasalaam qabriga rasuulka in la siyaarto xadiidkanaa diidan oo nebi maxamed wuxuu tilmaamay waxa loo safri karaa uun saddex masjid in loo safri karo kolkaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam adigoo siyaaranaya siyaaradiisa uma safri karaysid xadiidkana sheegaya waa culimmada sacuudiga iyo culimmadeennan hargeysa joogtaaba inta ugu badan xadiidka noocay u deliishadaan waa noocaa hadda siyaarada rasuulka calayhi salaatu wasalaam eeg in rasuulka loo qasti karo ood odhanayso nebi maxamed baan siyaaranayaa oad odhanayso siyaaraha nebi maxamed saad u odhanayso rasuulka masaajidkiisii baan u safraya oon soo siyaaranayaa masalada inaad rasuulkan siyaaranaya aad odhan karayso bal horta halkaa haynoo taalla waa mas'alo kale eh laakiin waxaan ka hadlayaa xadiidkani ma diidaya mise ma diidaya ma diidaya sheekh xadiidkani xadiidkani ma diidayo oo ha u daliishanin eeg haddaanu kumelihi rasuulkan siyaaranayaa waad odhan karaysaa kumelihi siyaarada rasuulka halkaa haynoo taallaanku ukun ahaan iyadu waa mas'alo sideeda ugu baahan inuu qofku baadhid u raadsado laakiin xadiidkan ha u daliishanin oo xadiidkana diidaya ha odhanin sababtu waa maxay xadiidkana diidaya aynaan u odhanaynin waxaynaan odhanin xadiidkana diidaya xadiidkan mustanaa ku jira mustanuuna waa ilaa ilaa alaaati masaajida eeg alaau masaajid baa lasoo reebay inta badan af carabiga waxa asal ah marka mustane lasoo reebo mustanaa minhugu inay isku jinsi yihiin xadiidkani kolkaa muxuu ka hadlayaa baynu odhanaynaa in masaajida loo safro saddexdaa mooyaane kolba waxay ka dhigan tahay masaajid jigjigo ku yaala ama masaajid xamar ku yaala cibaadaha ugu safrin egeeg masaajidda in loo safro ayaa la diidaya waxaan saddexda masjid ahayn laakiin ma odhan karnaa cibaado oo dhan in loo safro ayuu diidayaa ma odhan karnaa eeg meel kastoo cibaadoah ilin siyaarada rasuulka sala allahu alay wasalam ilahay ajri buu kaaga qoraya kolkaas siyaarada rasuulka oo kale haddaad tidhaa waa cibaado oo waxaa la diidaya wax kastoo cibaado aba in loo safro oon saddexdan masaajid ahayn ayaa la diidaya ma odhan karna waxaa kala duwanaanaysa markaa mustanaha lasoo reebayo saddexda masaajid ee loo safrayo iyo mustanaa minhuga laga soo reebay ayaa laba kala duwan noqonaysa oo taa lafteeda dee way yar tahay afcarabiga marka isticmaalka carabeed baan idin qiimaynayna way yar tahay aayaddan qur-aanka ee ibliis lasoo reebayo ibliis marka lasoo reebayo ee malaa'igta laga soo reebayo eeg ibliis saw lama soo reebin saw malaa'igta lagama soo reebin ibliis iyo malaa'igtu ma isku mid baa mise waa kala laba dee waa mas'ale culimmadu in badan ay ka hadleen oo isku khilaafeen kolkaas shay aan isku jinsi ahayn waa la kala soo reebaa laakiin afcarabiga ma badna afcarabiga isticmaalka waxa badan haddaan idhaahda maalan haddaan idhaahda maalan raggii baa waxaan idhi maalan raggii way maqnaadeen baan idhi raggii way maqnaadeen ilaa kaan soo reebaya muna ragga mid ka mid ahayn raggii way wada maqnaadeen caaisho mooyaane haddaan idhahmaa laigu yar qoslay maan la odhani wardee caashadan aad soo reebaysaa horta dumar inuu ka horeeyaa fiicnay maan la odhanaynin kolka waxaynu leenahay war siyaaradan eh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka aad waxyaabaha manciyey meelo kale aynu nusuusta diiday ka raadsano meelo kale aynu halaga raadiyo halaga baadho laakiin xadiidkan yaynaan u deliishanin taa culimo inta ugu badanna culimada hadda joogta xadiidkan ay deliishadaan runtii anigu maanan fahmin sababta ku kaliftay culimmadu rag badan inay xadiidkan isla xadiidkan inay deliishadaan anigu maan fahmin kolka haddaad heshiin ii keena culimo sabab aynu u deliishan karno oo halkaa inoo keenaysa haddaynu helno dee waynu qaadanay insha allah laakiin asal ahaan markaynu ka hadlayno marka nusuusta la doonayo in la deliishado waa in la ogaadaa inta la dabai karaya intay tahay laa tushadu eh, lama adkaysan karo alrixaalu gaadiidka ilaa ilaa alaaثati masaajida saddex masjid mooyaane masaajidadaas aynu u jeednaa ishtaraytu waxaan iibsaday arbacata qaraaiisa afar waraaqood ayaan soo iibsaday qaraaiista ayaan u jeednaa qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamedna wuxuu yihi laa yaxkumu axadukum midkiin yuuna xukumin wahwa khadbaan isagoo cadhaysan ereyga khadbaan a baan u jeednaa qaala darafata bnu اlcabdi wuxuu yihi وإني لأمضي الهم عند انتظاره bicawjaa mirqaalin taruuxu wataqtadii weyni anigu loumdi waxaan iskaga kaxeeya alhama murugada buu yihi cinda ixtidaarihi hadduu igu soo xaadiraba ereyga hami af carabiga dhowr macno ayuu ku yimaadaaye hamiba hadduu igu yimaad murugaba hadday igu timaado waxyaaba anu aan murugada iskaga kaxeeya baa jirta buu yidhi wainii anigu la umdi waan kaxeeya alhama murugada waan tegsiiya cinda ixtidaarihi markay igu soo xaadirto bicawjaaa mid afdhuubyaalaynaysa waa binaaqatin cawjaaa hal yaroo afdhuubyaalaynaysa ayaan murugada iskaga kaxeeyaa buu yidhi mirqaalin oo aad u durduro badan taruuxu way carowdaa wa takhtadii wayna soo kalahdaa hashiisii yarayd ku tilmaamaya inay awja tahay awja waa wey orodka geela mid kamida weeyaano hashu markayna caadi u toosnayn ee si toosa ayna u cararaynin ayaa la yidhaahdaa waa ama way afdhuubyaalaynaysaabaa la yidhaahdaa ama w maaa la yidhahda af soomaaliga maxaa ku haboon talow aduma toosna wey hashaa awjaaga agun weeyaan maxaa tidhi afar qaadays waay afar qaadaysku waa wey waa sax weeye waa baabacayn baanu nidhahna taasaan u malaynaya haddaanaan u khaldanayn aarqaadayska baabaain baanu nidhahna wainii anigu la umdi waan kaxeeya alhama murugada cinda xtidaarihi markay igu soo xaadirto bicawjaaata durdurinaysa ama ta bicawjaaata afdhuubyaalaynaysa mirqaalin ee welibana durdurinayso taruuxu wuxuu ku leeyahay caraabaysa watardadiisoona ka lahaysa atadriib athaalith layliska saddexaad dac waxaad dhigtaa khatan xariiqya taxta alkelima almamnuuca min asarfi licila waaxida wa khatayni laba xariiq taxta alkelimaat kelmadaha almamnuuca min asarfi sarfiga loo diiday licilatain qaala arfata bnu lcabdi wuxuu yidhi tariicuu ilaa sawti lmuhibi watattaqii bidii khunsalin rawcaati aklaafam lbidiin tariicu way soo noqonaysaa hashu ilaa sawti lmuhiibi ka ubataynaya codkiisay u soo noqonaysaa watataqii way isdhowri bidii khusalin daban raan saaxiiba ayay rawcaati aklafa kadhibida badan buu ku leeyahay argagixiisa ay iskaga ilaalinaysaa mulbidin oo welibana aad usii dhibi badan wuxuu doonayaa halkan inuu hashiisii mar labaad inoo sii tilmaamo kolka hasha wuxuu ku tilmaamaya dadka caqliga leh sifa ay leeyihiin iyo tilmaan ay leeyihiin tilmaanta dadka caqliga leh ay leeyihiin waxa weeye qofkunbaa qofka u yeedhaya codkiisa garta kolkaa tariicu ilaa sawti lmuhiib buu yidhi ereyga muhiiba inta badan qofka geela la jooga codkiisa kolku geeda u dhawaaqaya ayaa loo isticmaala ahaaba bay carabtu yidhahdeen ficilka maadi waa ahaaba ahaaba waa ama ahow ahow buu yidhi ama hau dhawaaqo si un ha ugu dhawaaqo isagaasaa muhiib la yidhaahdaa kolkaa hashani way u soo noqonaysaa buu yidhi innagana maxalushaahidkeennu waa ereyga aklaf ah oo maalayansarifa aayaddan kale ee qur'aanka ah maxalushaahidkun baynu soo qaadanayna kolley waa la iska garanaya macnahaan u malaynaya waa fii masaakin aladiina dalabuu ereygaa masaakini ah imrulqays gabaygiisa alaa ayuha leylu awiilu alanjali bisubxin wamalisbaaxu minka biamhalin waa ereyga amhal ah ayaa maxalushaahidkeenniiya oynu u soconnaa aayadda kale ee qur'aanka ah saraabiisha u horaysa ayaynu u jeednaa gabayga kale imruulqays dariicin ida stadbartahu sada farjahu bidaafin fuwayqa alardi laysa biaczala ereyga aczal ah ayaynu u jeednaa oo maxalushaahidkeennii uu noqonaya waxaan u malaynayaa labadaa gabay ee u dambeeyo unaan macneeyo alaa hooyay ayuha leylu habeenkan adawiilu ee dheerow alanjali faydan bisubxin subax ku faydan wamal isbaaxu waa beriisigu bamala mid ka fiican maaha minka xaggaaga waabahagoo baryaana kulli kuma dhaamo murugadu sidii ii haysani beydkan labaad wuxuu leeyahay daliicin waa mid aad u feedha waaweyn ida stadbartahu xagga dambe haddaad ka marto sada farjahu dabadiisa wuxuu ku qariyaa bidaafin waa bidanabin daafin dabe aad u dheer oo wayqal ardi dhulka in yar ka sarraysa laysa biaczala aczalna maaha sida riyaha oo kale mid ama bilaa daboola ah ama dabaduba ay kor u taagan tahay toona ma labadu isma dhaamaan hadduu daboolo yihi hadday kor u taagan tahay toona isma dhaamaan inta waxaynu culima doonaynaa markaa koob iyo tobankaa qodob in laga soo shaqeeyo halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu tacaala aclaa waclam